alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam weli waxaynu ku jirnaa kitaab alqadaa waxaa inoogu dambeeyey baabu shahaadaat sidee la isku waafajinaya xadiiska ka warramaya inuu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam alaa ukbirukum bkhayr الshuhadaa aladi yaأti bishahaadati qabla an yus'alaha xadiiskaas wuxuu tilmaamaya marka koobaad qof aan cid markhaati weydiinin oo markhaatigii furay inuu rasuulku amaanay calayhi الsalaatu wasalaam iyo xadiiska ka dambeeya yashhaduuna walaa yustashhaduun aye xadiiska wuxuu ka warramayaa qof markhaati qarsoonaa oo aan ogeyn haye ah, qof xaqiisi la duudsiyo isna markhaati u yahay inuu markhaatigii furo aye isagoon cidi markhaati gashan amba markhaatinimadiis baa lagu kalsoonaa waaye amba waxaa la dareemayba inuu dan ka leeya maslaxo kale amba inuu beeshay sheegay wax lamid qala almualif raximah llah can cabdillahi bni camr radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam waxa uu rasuulku yihi laa tajuusu ma banaano shahaadatu khaa'inin mid khiyaamoolo ahi markhaatigiisu ma banaano in markhaati laga dhigto dee mar hadduu khaa'inba yahay shuruud qofka shaahidka noqonaya miman tardowna min ashuhadaa'i wey waa in laga raali yahay oo lagu kalsoon yahay dee khaayin ba hadduu yahay markhaatigiisa la aqbali maayo walaa khaainatin waa la mid iyaduna waa gabadhii walaa di khimrin calaa akhiihi ay xiqdin calaa akhiihi qof utuni ay ka dhaxayso walaalkiisa muslimku ku markhaati furayo laba qof oo iyagu eh, wax ka dhaxeeyaan tusaaleahaan laba qofoo hore isku dilay ama dhabare isku geystay laba dumar oo matalan la wada qabo oo hinaasa iyo wax lamid ah uu ka dhaxeeyo dadka noocaasa ah, qofkii waxaa laga shakisay inuu argoosi ku jiro a laga sheekeeya walaa tajuusu ma banaana shahaadatu alqaanici ay alkhaadimi liahli اlbeyt dadka ahlbeyti ay ahli beyti wey dadkii de uu shaqeynayay noqonaysaa ahlubeytkaas waa maxay dadkii uu khaadimka uga ahaa beytkaa ciddii uu beytkaa uga ahaa ama guri ha noqdo ama beer ha noqoto ama meherad kale ha noqotee qof cid u shaqeynayey alqaamicina alqaadic almunqadici lahum wey waa qof in badan u shaqeeyey iyaga alkhaalis lahum oo inta badan qofka markuu khaadim in badan dadka usoo shaqeeye u yahay waa dad ay isdhex galeen oo isaga laftiisa ay isjecel oo muddo mar hadduu ku raagay isagana way ku kalsoon yihiin markaa dad qof reerka ka midunba laga yaabaa inu noqdo dee maslaxa ka dhacaysa halkaa khulaasatu qowl xadiiska waxaa laga qaadanayaa qofka markhaatiga gelaya inuu dee khiyaanada ka madhnaado caloolxume iyo xiqdi qofkanu hayana ka madhnaado in qaraabo iyo qaraabo hoose iyo tusaale ahaan dee maslaxo kale iyo qofkii shaqaalaha qofka u ahaa iyo ciddaasi la aqbali maayo madaxweynaha wasiirkiisii iyo tusaale ahaan وعn abi hurayرata radي الlahu canهu anahu samca u maqlay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka allo qaala yihi laa tajuusu ma banaano shahaadaةu badawiyin qof reer miyi ahi inuu ku markhaati furo calىa saaxibi qaryatin qof saaxibi qaryatin ay saaxibi xadarin qof reer magaala qaryada imika maaha tuuladi xadiiska sheekh albani o kalena uu sheegay inuu xasan yahay marka maxaa lagu fasirayaa waayo culimada qaar ba waxay dhahdeen inta badan dadka de saxaraha iyo miyiga ku nooli xagga shahaadadooda laguma kalsoonaan kara oo oo adad aan jumcayaashii soo xaadireynin laga yaabo jamacaadkii inaanay soo xaadireynin oo adad aqoontoodu hooseyso waxyaalo badan ba iman karaa oo adad iska neceb haddii doonto iska n iska neceb dadka reer magaalka hadday doonaan oo dabeetana markaa dee uu <laughs> uu ku ridaya waayahay sidaasay culimada qaarkood ay ku fasireen waayo ma laga qaadanaya sida cagsigeeda oo ah saaxibu qaryatin calىa saaxibi badaawati ya waa laga qaadanaya marka culimada qaar baa yihi xadiisku axaadiis kalu ka hor imanayaayo nebigu calayh الsalaatu wasalaam wuu aqbalay shahaadada markhaatiga nin badawiya tusaale ahaan oo wuxuu aqbalay markhaati ciduu ku furayn buu aqbalay lakin wuxuu aqbalay inuu yihi bishii rabadaan baan arkay waxaanay u badan ba idhahda dadka reer miiga inta badan way ka run badan yihin dadka reer magaalka xagga runtay uga dhow yihin ya soo maha saas dadka reer miiga iyo iyo dadka reer magaalka ah ee dusduska magaalada bartay <laughs> labada ayaa runta u dhow xagga runta ninka reer mg reer miiga u dhow oo dadkaasi wali way isilaaliyaan sharaftooda ilaashadaan dadka reer miiga qalafsanaan kalea ku jirto oo aqoon darro badan iyo waxyaalo badan oo kale way ku jiraane laakiin lagama yaabo marka inuu beentu saa magaalada ugu badan tahay ay ugu badan tahay waayo magaalada macalimiin badan baa jirto oo beenta laga barto <laughs> macalimiintaasi maxay ahaayeen de ciyaal ka ah soo ma <laughs> halkaasaba laga yaaba qofku yaraanta inuu kasoo barto beenta waxaa lagu soo ururaya walmuhim haddii la isleeyahay qofka reer miyigaasi qofka kale malaa waxbuu hayaayo dadka magaaladii waxa uu iska neceb yahay hadduu doono waxbuu tu amba dee ninkani markhaati ma geli karo lakin haddii isaga laftiisi la eego inuu markhaati geli karayo waa la aqbalaya markhaatigiisa axaadiista kale ad tilmaamaysa وعن cمر بن خطاaب رضي الله عنه أنه khطب u khudbaday faqاl wuxu uhi ina unaasa dadkaanu waxay ahaayeen yu'khaduuna qaar lagu qabto bilwaxyi waxyiga oo lagu fadeexadiyo fي cahdi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم waqtigii rasuulka wain اlwaxya waxyigiina qad inqaطca waa go-ay wainama naأkudkm imika waxaan idinku qabanaynaa alآna inama naأkudkm الآna imika waxaanu idinku qabanaynaa oo aanu idinku xukumaynaa bimaa shaygii dahara lanaa dahara muuqda lanaa annaga kaaso min acmaalikum camalkiina ah wixii camalkiina nooga soo muuqda ayuun baanu imika idinku xukumayna rawahu lbukhaariy xadiiskani wuxuu tilmaamayaa qofka qalbigiisa waxa ku jira ilaahay unbaa og cid kaloo ogi ma jirto lama odhan karo qofkaasi halkaasuu joogayo sidaasuu hayo waxaasuu ujeedaa halkaasuu saa u eegayo saasuu ujeedaa laguma xukumi karo ee camalka wixii kasoo daahira camalka wuxuu noqon karaa qowlan hadal uu ku hadlay amba ficlan ficil uu sameeyey buu noqon karaa wuxuu ujeedaa cumar ibn khadaab radi allahu anhu markaa wallahu yatawala saraa'ir naxnu naxkumu cala dawaahir waa tala dhahdo naxnu naxkumu cala dawaahir anagu sidaa muuqatu baanu xukumayna wallahu yatawala saraa'ir wixii qarsoonna allaha khaaliqa baa garanaya markaa qof hadduu yidhaho muslim baan ahay muslim baynu ka dhigayna inagu isagoo munaafiqa dee la warkama hayne laakiin waktigaa nabiga alayh salatu slam marar badan waxaa dhacday in qur-aan la soo dejiyo la fadeexadeeyo munaafiqiintii suurad qur-aanka ka mid ahba waxa la suuratu alfaadixa say culimo badani saxaabo badan laga soo wariyey iyo culimo kaleba waa suuradee suuratu atawba soo maha waayo fadaxat ilmunaafiqiin munaafiqiintii beenta sheegaye ayaa ilaahay subxaana watacaala ku fadeexadeeyey iyo dee suuradaha kaleba ina buyutana caro hiya bcawna in yuriiduuna ilaa firaaran laa taftinni buu markaa yidhi hay fitnaynin ninkaasi ilaahay baa subxana wa tacala alaa fi lfitnati saqatuu xadiisku markaa dee shahaadado kaliya kama warramaye waa caam oo qofka wixii inooga muuqda الshaks aladi yaqulu ana salafiyun walaysa hunaka ma yadharu minhu mima yukhalifu manhaج slf fakayfa natacaaml macahu calى anahu salafiy wain kana khalafiya fi اlqalbi <laughs> wain kana khalafiya xisbiya qalba lakin natacaamalu macahu wanaxkumu عalayhi bima dahara minhu min hadihi alcalaamaat الsalafiya inagu taasu baynu kula xukumeynaa ina unaasa kanuu yakaduna waxaa lagu qaban jiray bilwaxyi oo dee waxooda ay qarsanayeen fadeexadin jiray calى cahdi rasuuli lahi salى اlahu alay sl bcahdi rasuuli lahi salى اlahu alay wasalam wa in alwaxya waxygina qad inqadaca u go-ay halkaa markaa waxaa laga qaadanaya dee qur-aankii saasuu ku dhammaaday xadiiskii nebiguna saasuu ku dhammaaday diintu way dhamaystiran tahay intaa nebiga waktigiisii wixii diin ahaa uma diina waxa kale soo hadhay waa faahfaahintii saxaabada iyo fahamkii weeyaan wainamaa naakudukum alana bima dahara lana min camalikum wacan abi bakrata radi allahu canhu can nabiyi salى allahu alayh wasalam annahu rasuulku salى allahu alayh wasalam cadda wuxuu ku tiriyey shahaadata zuuri markhaati beenaalaha fi akbar اlkabaa'iri dembiyada kuwa waaweyn mutafaqun caleyh fi xadiiثin xadiis dheer buu haayo rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam wax badan buu ka digay dabeetna waxaa ka mid ahaa alaa wa shahaadaة الzuur alaa wa qowl الzuur alaa wa shahaadaة الzuur wa kaana mutaki'an fajalas fama sala yukariruhaa xataa qulnaa laytahu sakat alla mu iska aamuso siduu shahaadatu zuur ugu celceliyay marka zuur waa alkadib beenta matalan qofku hadduu lacag matalan sito forgeria oo zuur baa la odhanaya taswiir buu sameeyey muzawar shay muzawar waa shay forgery marka shahaadatu zuur waa markhaati been aho isagoo og inuu been sheegayaaba markhaati furay markaa kabaairtu way sii kala waaweyn tahayeen kabaairta kuwa u waaweyn bay ka mid tahay shahaadat zuur markhaatiga beentu qofkii furayo oo alatii yuqtadacu biha maal imrii muslimin isaga laftiisu maal qof muslima ah lagu goosanayaa dhaarta laftigeedana waynu soo maray oo alatii yaqtadicu biha maal imrii muslimin waana inoo ima kabaairtu inay kala waaweynta halkaan oo laga qaadanaya akbar اlkabaa'ir oo dee gaalnimada laftigeedu kabaairtay ka mid tahay wa can ibn cabaas radi allahu canhuma ana nabiya salى اlahu alay slm qal wuxu yihi rajul wuxuu ku yihi tara shamsa cadceedda ma arkaysaa qaala wuxu nacama qaala wuxuu yihi calaa milihaa iyadoo kale fashhad ku markhaati fur aw dacan ba iskaga tag aw daca utruk akraja ibnu cadiy biisnaadin daciifin wasaxahu alxaakimu faakطa'a waxa uu sheekhu uhi xadiisku waa daciif ibnu cadi baana daciif xadiis daii sina daciifa ka soo saaray xaakimna wuu saxiixiyo wuu ku qaldamay buri ibnu xajar oo tasxiixa xaakim sax maaha marka xadiiskani wa in kaana daciifa sanada lakin macnaahu صaxiix kama qaala asheikh moxamed ibn salix alcuthaymin raximah اllah waxa uu leeyahay xadiisku daciif ma ha noqdee laakin macnihiisaa saxa macnahu tilmaamayana waa maxay mar haddaad markhaati furayso waxaad ku markhaati furaysa waxaad hubta ha noqdo oo kuu cad cadceedda mashaki baa kaaga jira iminka cadceeddu inay halkaa taagan tahay ood arkayso cadceeddaas inay soo baxday saaka ya sidaasoo kale waxaad u hubtun ku markhaati fura haddii kale waxaanad hubin iskaga tag oo markhaatigaasi geli noqon maayo wallahi ninyow dee nin matagayu maan arkay oo markii aan matagiisii eegay khamri buu noqday amba waxaan u maleeyey wuxuu sii gelayay guri khamriga lagu iibiyo isagoo quraarad ah ya wuu kala soo baxay <laughs> soo ma de waa wax suurtagala ah, waxaasoo dhami laakin wax cad maya welita wax cadoo qofkaas inuu khamri cabe lagu markhaati furayo ma waxaa la arkay nin khamriga waynu soo marayna markaynu xuduud damreyne khamri baa garhkiisii ku daatay iyo dharkiisii waa wada khamri ya beri horena hadduu doono khamrigu cabi jira laakiin intii dambe uu ka toobadkeeno uu iska daayay maxaa lagu qaadaya ninkaana ya ma inuu khamriga cabeynu ka soo qaadayna e caddayn lama hayo khamrigu si kale ugu daadan karaa mid ay ishayeenba hadduu doono isagoo hurda khamri ku <laughs> daadan karaa iminka qadiyad saa aada u shabahdaa baa dhacda waddankeena ka dhacda oo dad badan ay ka cawdaan maxaad ka garanaysan taa ya xashiishada baashan la ihahdo waxay dadka qaar qaar badan ka markhaati furayaan in haduu doono mid askariyo ay ishayeen kan kale amba baabuur ay doonaya inay qabtaan amba qof ay doonaya inay soo xidhaan qaarkood waama wadaha ayay xashrad bay soo qaadayaan baabuurkii bay ugu dhex ridayaan marka dambana waxay odhanaya xashrad baa baabuurkiisi aan ka soo saarnay watan marka dee wax kasta oo waa in la hubsado un baa muhiimad wa markhaati qofka markhaati furaya waa wuxuu hubo waa samitu iyo ra wacalimtu iyo wixii lamid a tara shamsa ana nabiya salى اllahu alayh wasalam qaala lirajuli wuxuu ku uhi tara shamsa cadceedda markaysa qaala nacam qaale wuxu uhi calaa miliha iyadoo kale fashad ku markhaati fur aw dac ka tag wa can ibn cabaas radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qadaa wuxuu ku xukumay biyamiinin markaa biyamiini dhaariyo wa shaahidin markhaati أkرaجه مسلم وأbو dاd ونسائي qال إسناadه جيد وعن أbي هuريرة رضي الله عنه مثله أbي هuرير kalo kale laga soo wariyey أkرaجه أbو dاud والتirmidي وصحيح بن حباn way noo soo baabkan kale soo socdeen ku gaari doonaaye markhaatiga waa in laba qof ay noqdaan markhaatiyadu meelaha qaarna waa inay afar noqdaan matala qofkii haddii xumaan zina lagu eedeynayo iyo xuduuda afar baa loo bahayay soo maha zinada oo kale inay afar waliba ragga noqdaan oo ay dhaha waanu arkayna waxaas kii kale qof baa qof wax ku qabsaday hal markhaati buu wata oo laakiin lagu kalsoon yahay waxaa la ysku lari karaa e dhaar iyo markhaati oo maxaa la odhanaya laba markhaati baa la doonaya soo maha markhaatiyada mid baa la hayaa ka kale dhaartaadaa la gelinaya weyn ka kale waad waad dhaaranaysa markaa dhaartaa markuu dhaarto hadda keebaa dhaaranaya kii dhaarta lagu lahaa maaha kii wax sheeganaya weyi almuddaci ayaa markan dhaartu ku noqonaysa qadaa biyamiinin wa shaahidin labadaas masaaishaan insha allah kule fiqiga ayaad ku aragteen culimadu way sii faahfaahinayaan haddii qofkii hal markhaati uu haysto oo kii kale uu dhaarti diido isaga laftigiisu way noqonaysa waana inoo iman doonta tan kale ku saabsan dhaarta haddii uu kan kale ka joogsado ana rasuula lahi sala allahu alay slm qada wuxuu ku xukmay biyamiinin dhaar buu ku xukumay iyo wa shaahidin markhaati labadaasuu isku laray oo meeshii labada markhaati u baahnayd baabu dacaawa wاlbayinaat addacaawa sheegashooyinka weyaan addacwa iyo wlbayinaat albayina marka dacwa waa mayaladii yadaci shay-an calaa shaksin aakhar waa ka wax sheeganaya bayinana de waa caddayntii ma yadulu calaa ana hadihi dacwa صaxiixatu marka culimadii luqada waxay dhahay addacaawa iyo addacaawiina waa la odhan karaa bifadxi lwaawi wa bikasrihaa dacwaa bay kelmaddu markeydii hore ahayd marka hadday faclaa noqoto ba idhahdeen ee waxay noqon kartaa facaali bay noqon kartaa bd facaala saxaara saxaari ayaa la odhan karaa dacaawa dacaawi wa can ibni cabaas radi allahu canhuma ana nabiya salى اlahu alay slm qal wuxu uhi low yucda الnaasu haddii dadka la siinayo bidacwaahum waxay sheeganayaan damacooda iyo sheegashadooda haddii la siinayo ladaca naasun dad baa sheegan lahaa ku andacon lahaa dimaaa rijaali rag dhiigood bay sheegan lahaayeen wa amwaalahum iyo maalkooday sheegan lahaayeen walaakina alyamiinu laakiin dhaartu calى اlmudaca calayhi kii wax loo sheeganayey ayay ahaato lagu leeyahay walaakin alyamiinu dhaartu waxay ahaatay calaa man calى اlmudacaa bay korkiisa ahaatay calayhi isaga wax loo sheeganayay walilbayhaqiy biisnaadin saxiixin albayinatu calى lmudaci albayinatu cadayntu calى lmudaci sheegtaha ayaa looga baahaya walyamiinu dhaartuna calaa man ankara ka diida ee yidhaahda ma laha qofkaasi waxaas xadiiskani ina soo maray marar badan xadiis arbiciinkii baa ka mid ah axaadiistii macnaha ballaano haysata weeyaana rasuulku alay sl slam qaacido weyn buu dejiye oo ah dadku waa muddaca iyo muddaca caleyh qof wax sheeganaya iyo mid loo sheeganaya marka wuu caddeeyey rasuulku alayh salatu slam wuxu hi ninka wax sheeganaya isagu dee asalkii ka baxsan yahy sidee buu asalka uga baxsan yahy ya asalku waxa weya qofku waxaanu gacanta ku hayo isagu inu leeyahy sooma hadde qof guri matalan amba dhul haysta amba isagu ku qoran amba dhar xidhan amba xoolahan haysta ayuu qof kale leeyahay qofkani xoolaha u haysta anigaa leh markaa wax dheeraadu keenaya soo ma kani isagu asalkiibuu ku taaganyaba marka waxaa leeyahy dee dadku hadday wax iska sheeganayaan wuu iska damci karaa qofku bani aadamku waa damac waa damac badane bani aadamku iska dabcaya qof haddii aan markaa la iska siinayo hebel baa qof iga dilay dhiig buu iga galay hebel wuu i dakray oo nabarka halkaa dhi hebel baa igu dhuftay de waa haddii qofka saa marku yidhaha wa la iska siinayo dad badan baan sheegan laha rasulku dad dhiiggoodi iyo xoolahood bay iska sheegan lahayn waanaynu aragnay maanta dad badan oo saa wuxu sheeganaya markay arkeen in aan de garsoor xoog badan iyo xalaasi meesha aanay ka jirin goobtay joogaan ayay sidaa sameynayaan kii kale isaga dhaaro weeyaan dhaartu waa arrin culus oo cadiima ah, ma sahlanadeen marka waxaa leeyahay mar hadda adiga caddayn lagaama doonaye laakiin allaha khaaliqaa baa lagugu dhaarinaya inaad waxa leeda ku dhaaraado alaa walyamiinu calaa man ankara haddii uu ogolaado u ihahdo waxa uu sheegaya isagaa leh dee arrinkuba uu dhamaaday hadda haddaan markhaatiba keeni weli oo iha ninkaasi waxa uu sheeganayo wuu leeyahay oo la og yahay inuu caqliyana caadi yahay qofkaasi anugu dee wa qof wax ka sii yiinaan khulaasada qof waxay qaacidada iyo caddayntana waxa looga baahan sheegtaha ka kalena dhaar baa looga waa haddii caddayntii uu keensan waayo hadduu laakiin caddayntii keensado walow habada firsanaadee waxaa loo xukumaya ka caddaynta la yimi caddayntu waa markhaati lagu kalsoon yahay marka hadday markhaatiyada iyo kan wax sheegan sheeganaya intuba been sheegayaan ilan markhaatiga laftiisaba aada loo adkeeyey oo shuruud badan loo eegaya oo ayar iska geli maayo markhaatiga oo taa aynu soo aragnay haday wax ka dhexeeyaanba iyo haddii dee aan lagu kalsoonayn akhlaaqdiisa iyo diintiisaba markhaati geli maaye hadday dee sidaa iyo isagu iyagu been ku sheegayaan dee iyaga rabigood ba isugu laakiin qofka waa laga xukumaya sidii shareecadu sheegtay وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبgu carada wuu soo bandhigay calىa qowmi dad alyamiina dhaar buu soo bandhigay oo fa asracuu way degdegeen fa amara wuxuu amray an yushama in loo qaybiyo beynahum dhexdooda in waxaan jeeda an yushama in loo qori tuuro beynahum dhexdooda fi lyamiini dhaarta yuqraca ayuhum koodii yaxlifu dhaaranaya rawaahu albukhaariy marka xadiiska nabi sale kale ka warramaya oo ah waxay suuraddani noqon kartaa siday sheegaan culumadu sharaaxda dad laba ka badan weeyaan oo mid waliba wixii uu sheeganayo isla markaana aan gacanta midkood ku haynin aanu midkood shaygan midnaba gacanta kuma hayo shaygani u udhaxeeya mid waliba inuu daraf ka soo qaad mid waliba dhinac xejisanayo amba inaanay amba inaanay iyaguba haysanine cid kaleba ay gacanta ku hayso meel kale u yaallo ya amba guri meel ku yaalo iyo qofnaanu markaa ku jiro cid kaleba ay ku jirto oo intooduba mid waliba leeyahay aniga leh marka dhaartii buu u qori rasuulka alayh isalatu salaam way wada degdegeen mali waan dhaaranaya bui hadduu mid yidhahdo daan u dhaaran maayo kuwaasi ka yidhi dhaaran maayo waa la iska daynaya marka ka ku dhaaranaya ee isaguna gacanta ku haya shayga ayaa laga soo qaaday inuu yahay kii gacanta ku hayo tiina way ka simeeyeenoo mid waliba uu degdego udhaa u dhaaranaya maxaa la odhanaya marka waa la qori tuurayaa hal qori ayuunbaa dhaaranaya kaasunbaa wixii la siinaya intiina kalena waad iska tegeysaan waa marka aanay caddayni jirin hadday qaarkood caddayn wataan qaarna aanay caddayn wadin iska sheeganayaan de kuwa caddaynta wataa lagu soconaya waa garata haddii waa saas wey ana nabiya sala la ala sl uu soo bandhigay calaa qowmi dad alyamiina dhaara oo wuxu uhi war dhaaranaya kineebaa ku dhaaranaya fa asracu way degdegeen oo dhammaantood waanu bay dhahdeen way ku degdegeen dhaartayoo ah markii hore war qof dhaartay iska soo saara noqotay yaa arrintaa ku dhaaranaya ile waa leh fa wuxuu amray an yushama asahmu waynu ognahay marka faraaidka la joogo te sihaam la sheegay sooma sahmigu waa qoriga asalkiisa leebka la tuuraya markaa dee qof walba qorigiisii waa markaa yuqsama umay noqonaysa fa wuxuu amray an yuqsama in loo qaybiyo baynu dhexda filyimi dhaarta oo maxaa loo qaybinaya ayu loo qori tuuro ayuhumkoodii yaxlifu dhaaranaya وعن أبي umamة الxاrisiي radي الlahu عanهu أna rasuul الlahi slى الlaه alay sl qal wuxu uhi man iqtadaca qofka goosta xaqa mri'in muslimin xaqa qof muslina qofka goosta qaata ayay noqonaysaa imika biyamiinihi dhaartiisa ku qaata faqad awjaba allahu lahu الnaar ilaahay baa naar u waajibiyey naar buu gelaya kaasi waxarama calayhi اljanة jannana uu ka xaaraam yeelay faqaala lahu faqaala wuxuu yihi lahu rasuulka wuxuu ku yihi rajulu nin nin baa wuxuu ku yihi rasuulka wain kaana shay-an yasiiran ya rasuul allah oo rasuulkii ilaahay oo shay fududba ha noqde eh miyaa qofkaasi uu naar ku gelaya haba hadduu wax yaro aad u yaryahay ka waran qaala rasuulku wuxu uhi wain qadiibun min arakin ay in kana qadiiban min arakin haba ahaado qadiib waa qori min arakin xaaba ah cadaya arag geed cadayaba ha noqde arag waa geedka cadayga laga gooyay rawahu muslim markaa shaygaa iska waxa weeyaan caday yarna ha noqde hadduu qofku dhaar ku qaato xadiiskani markaa wuxuu ka fogeynaya qofka dee qofku dadka uu qaldi karaayo qof baa xoolihiisi laga haystaa caddaynna umaba haysta hadduu doono isagoo halkaa hurda ayuu mid midaxoolihiisii ka dulqaatay dabadeedna wuxuu yihi anigaa iskale war ku markhaatiya cid alla cid arkayso in markhaatiya ma jirto maxaa la sameynaya dhaara la odhanaya kii soo maha dee hadduu doono haddaanu ilaahay ka baqanin markaa dhaar buu kaga xagafsiinaya qofka dhaartaa kaga xagafsiiya ee xoolaha qofka ku qaadanaya dhaar buu ku qaatay waa la siinaya horta saasaa lagu siinaya laakiin waa ku dhibo weyaan hooyo ku dhimo wey hawshiisa arrintiisas ilaahay naar buu waajibiyey adduunyadana waa la arkay oo qofkaa dhaartaa masiibadu markiiba addunyada way soo degdegta sidaa ogeed bay soomaalidu dhaarta in badanoo kamida iska ilaaliyaan ya marar badan ayay yidhahdaan war hoy soomaalidu halka ka gaadhay waxay tolkaa dhiig usoo hoyey o he dhaar ha usoo hoynin maxay uga jeedaan haddiiba ay dhacday inaad qof dishay haqarinna waxaa tiraa war qofkaa waan dilo dhiiggaa sheeg laakiin ha ka dhaaranoo been ha sheegin waayo waxaa la ogaada way madhaan dadka dhaartaas dhaarta adduunyada waa la tijaabiyo cidhibtooda baabada marday dhaartaan وعن أبي mت الxاrسي رadي الlaه عanه أن rasuul الlahi slى الlه علي sل ل وxu uhi man اqtadca qofka qaata ku goosta xaqa mri-i muslimin biyamiinihi dhaartiisa uu dhaartay ku qaata qof muslim faqad awjab allahu lahu naar ilaahay baa naar waajibiyey o xarama caleyh ljana jannadi ku xaraam yeelay haddaba gaalka laftigiisina dee uma banaana inu xoolihiisa ku dhaarto gaal laftigiisa inuu ku damco gaal dee xarbiya mooyaane faqaala lahu rajulun ba wuxu uhi wain kaana haba ahaada shay-an ya rasuula shay fudud baa noqdee qaala wain qadiiban min araakin haddii saa loo akriyo qadiibun muy qor haye cid ugu korreeya ma jirta qadiban soo maha sidaasaa saxa qadiban markan qalad baa markan ku noqonaysa haddaan ciraab kale loo raadin wain kaana ay huwa qadiban wain kaana shayan daa hore ku xakimo wain qadiban quri ha noqdo min arakin cade marka shay yasiraba ha noqdo kaa yar buu xataa ku gelaya marka xabu xabad qalin oo qalin iminka qalin baaba inoo tusaale ah uu ku dhaarto oo ihahdo wallahi qalinka anigaa leh uu ogyahay inaanu lahayn oo saa ka daayo haye wax sahlan ba an اlأshcas bni qaysi radia allahu canhu ana rasuula اlahi salى اllahu alيه waslam qal wuxu uhi man xalafa qofka ku dhaarta calaa yamiini dhaar yaqtadicu biha uu ku goosanayo maal mri'in muslimin wa huwa fiiha faajirun isagoo been sheegaya wa huwa isagoo fiihaa dhaartaa dhexdeeda faajirun ay kaadibun been ku sheegaya oo faasiq ku adee laqiya allaha allu la kulmaa wahuwa calayhi qadbaanu isagoo alla u cadhaysan mutafaqun caleyh xadiiskana xadiiskii horuu lamid yahay wuxuu soo kordhiyey cadhada ilaahay baa ku dhacaysa maalinta qiyaama qof ilaahay u cadhaysan yahay maxaa ka laazimaya dee inuu naar ka laazimaysa nacuudu billaahi mima yu-addii wa ciqaabahu fi daarayn وعن أbي موسى رضي الله عنه أن رaجuلeyn laba nin baa اkhtaصma في daabة isku qabsaday في daabatin daabad bay isku qabsadeen faras iyo dameer iyo wax lamida bay noqon karta laysa لواxidi minهm bayinة laysa umay ahaanin لwaaxidi mid minhum iyaga kamida bayinaة caddayn faqaضىa biha rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulku wuxuu uxukumay beynahumaa dhexdooda nisfayni labuu ugu kala xukumay ugu kala qeybiyey rawaahu axmed wa abu daawud wanasaa-iy wahada lafdu qala isnaaduhu jayid xadiiskani axaadiistii hore waxaad moodda inu ka hor imanayo dee laba qof hadday isqabsadaan rasulku muxu uhi alay slat slam albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man anka iminkana labadii nin markaa wuxuu yihi waa la idiin wada qaybinaya si isleeg halkaa maxaa laga qaatay labadooda waa lasku waxa lagu fasirayaa mudaca calayhi haddii lagu yihi waa loo sheeganaya wax soo maha shaygii isagaa gacanta ku haya marka amba u maqaatay amba u isticmaalay amba wax lamida a ah. shaygan isagaa haya kaasi laakiin hadii labadii qof mid midnaba aanu shaygii gacanta ku hayn weya iyagoo dad badan aanay gacanta ku hayn bana soo marray soo mahe imikana waa laba qof oo midkoodna gacanta kuma hayo si gaara ama midna lugtu haystaa midna madaxu haya hoosey ku dhacaysaa dee neef halkaa joogabay oo ayay hal mar nin waliba midna qabsaday anigaa le iyo anigaa le labadina gacanta ku wada hayn waa guri o midna laba maqsin buu ku jira midna laba maqsin buu ku jira wuxuu leeyahy haye midna wuxuu leeyahy aniga leh oo aabahaysi kii kalena wuxuu leey ma anigaa le oo aabahaysi lama hayo mar hadday saa tahy maxaa la odhanayaa waa loo kala qaybinayaa marka faraskii ma madaxa laga jeexaya mise xagga bartanka laga kala jeexaya marka loo kala qaybinayo <laughs> nisfayn de ma ma iska cadday soo maaha mid baa la odhanaya lacagtii adigu celi ya amba waa la iibinayaayo lacagtii baa loo kala qaybinaya waa saas dee macnuhu hadduu laakin shay kale oo qaybsamaya uu yahay maxaa la odhanaya adiguna intaa qaado adiguna intaa qaado dhulkii oo kale kasoo qaado waa loo kala qaybinaya hadduu wax uqeybsami karaya kolba qaabkii markaa de uqeybsanay ana rajuleyni laba nin baa ikhtasama fi daabatin isku qabsay daabada laysa ma ahaanin umu ahaanin liwaaxid mid minhum iyaga kamida bayinatun cadayni faqadaa biha rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam baynahuma bnisfayn ayuu ugu qeybiyey وعن jaaبir رضي الله عنه أن نبya slى الله علي sل qal وxu uhi man xلفa qofka dhaarta calىa minbari haadaa mimbarkayga dushiisa ka dhaarta biyamiini dhaar ku dhaarta aathimatin dembi ah oo beenade tabawa-a wuxuu ka diyaarsanayaa maqcadahu tabawa-a wuxuu ka diyaarsaday maqcadahu ee majlisahu meeshiis mina naari naar buu ka diyaarsaday rawaahu axmed wa abu daawuud wa nasaa-iy wa saxi ibn xibbaan xadiiskana saas kale wuxuu tilmaamayaa qofka mimbarka rasuulka dushiisa ka dhaarta inuu kasii dembi badayay qofkii meel kale ku dhaartay iyadoo dhaartu ay sii daran tahay haddana qofka masaajid ilaahay gudihii ku dhaaranaya qofka isagoo xaramka jooga dhaaranaya qofka isagoo sooman dhaaranaya qofka isaga sagaashan jira dhaaranaya ya way sii weynaanaysaa dhaarta soo ma waayo qofka mimbarka rasuulka caleyh isalaatu wasalaam oo macnu waa maxay in rasuulku ala sl sl mimbarkaa uu soo joojiyo yihahdo dad ka markhaantiaad war dhaaro waxa inad leedahay amba arrintaas inay sidaa tahay halkaa lasoo joojiyo marka masaajka dhiciisu ka dadkii lagu dhaarin kara waa laga qaadanaya gaar ahaan marka arrinta lagu weyneynayo leeyahy halkaa istaag halkaa mimbarka soo istaago dhaaro inaad sidaa iyo sidaa marka iyo tab taba a maqcadahu min annaar man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annar xadiiskaasaynu garanaya soo maha inuu naar gelayo unbaa muxaqaqa wey waa la inuu naar gelayo naar iska diyaarsado halkaa uu fadhiyo markaa ee ku dhaartay amba meeshiisi uu naarta ka gelayay ha diyaarsado waa iska diyaar weyaan macnuhuna waa maxay naar buu qofkaasi gelayaa laa shaka laakin waciidkani ma baaqan kara dee in lam yatub haa hadduu dib u toobad keenay dhaartii u yihi been intuu markii hore dhaartay sanada kadib uu yihi waan toobad keenay wixii uu beenta ka sheegay uu ka noqday xoolihii xaqii uu iska celiyey dee waciidkana wuu baaqan karaa soo maha waa adiladii waciidka ana nabiya salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi man xalafa qofka dhaartay calaa mimbarihi hada mimbarkiga dushiisa biyamiinin aathimatin ay biyamiinin kaadibatin ya-hamu fiiha uu ku dembaabayo tabawa uu diyaarsaday maqcadow min annaar wacana maqcadahu ay makaana qucuudihi wey qacada iyo jalasa majlis iyo maqcadi oo laga keni wacan abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam halaaثatu saddex laa yukalimuhum allahu ilaahay lama hadlayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame walaa yanduru ilayhim ma eego walaa yuzakiihim ma nadiifiyo dembiga kama daahiriyo walahum cadaabun aliimun walahum cadaabun mu'limun cadaab gudana weyleyn gubana weyleyn alأwl ka koobaad rajulu nin weyaan calىa fadli maain ay calaa ziyaadati maain biyo dheeraada ku haysta bilfalaati dhul banaan oo bahgooyo saxaraa yamnacuhu wuxuu u diidaya biyahaasi min ibni sabiili qofka musaafirka ina wadahayo ah ayuu ka hor istaagayaa wa rajulu wathani ka labaadna rajulu nin rajulan baayaca la heshiiyey rajulan nin ka iibiyey kula heshiiyey rajulan bisilcatin alaab ibidaaca bacda alcasri salaad casr kadib faxalafa lahu u dhaartay bilaahi alla ugu dhaartay laakadahaa inuu kusoo qaato kusoo iibsaday lashtaraa bihaa bikada wakada intaa iyo intaas fasadaqahu oo uu sidaa ku rumaystay qofkii wax iibsanayay wa huwa isaguna calaa gayri dalika arrinku sidaa uu ka duwanya wa huwa arrinkaasina calaa gayri dalika sidaa uu sheegay uu ku dhaartay aanay ahayne been ay tahay uu isleeyahay ninkani lacag badan una kaa siisto warajulu maala rajulu weeya baayica la heshiiyey imaaman imaam la heshiiyey madaxnimo iyo adeecitaan inuu adeeci doono taageeri doono laa yubaayicuhu lama heshiinayo ilaa lidunya adduunyo mooyaane fa in acطaahu hadduu siiyo adduunyadii minhaa ay min addunyaa hadduu ka siiyo adduunyadii wafa ay wafa lahu alcahda walbayca heshiiska wuu u fulinaya in lam yucطihi haddaanu siina minhaa ay min addunyaa addunyadii haddaanu wax ka siinin lam yafi u oofin maayo mutafun caleyh xadiiskani waa axaadiis ulwaciid saddex arrimood aada culus buu tilmaamayaa mid baa baabkan waafaqsan oo innagayna khusaysa waxaana culimada halaahatun laga qaadan maayo xasri xasri ma tilmaamayso waayo axaadiis badan oo kale halaasa kala sheegaysa waxaa ka mid ahaa qofkii guntigiisa dheereystay ayaa xadiis kale ku jirtay almanaan iyo kii galad sheegashada badnaa ee tarsheegashada badnaa iyo wاlmusbilu izaarahu khuyalaan wاlmunafiqu silcatahu bilxalif اlkaadib xadiiskaa kale waa ka jira waxaa markaa laakiin xadiiskani tilmaamaya kabiiro weyn weeyaan mar haddii cuquubadan adag la raaciyey halaaثatuna waa nakiro nakiradana waynu ognahay oo laguma bilaabo ha mubtadaha waayo khabarka la waramaya dee cidda uu ka waramaya waa inay wax la gar cid la garanay noqoto sidaa awgeed baa musawiq baa jira halaathatu nafarin amba wax lamid amba wax kale lasoo qadaraya halaathatu laa yukalimhum allahu ilahay lama hadla yowma alqiyaamati kalaamkaasi waa maxay kalaamu raxmatin hortay sifatu kalaam ilahay waa loo sugaya laakiin kalaam naxariiseed ilaahay lama hadla buu noqonaya hadduu la hadlana waa hadal ay ka murugoodaan oo ciqaab iyo dhibaata ah. ولا yanduru ilayhi mana eego nadrata raxmatin mima yadulli calaa anahu qadbaano lahum inuu cadhaysayay walaa yuzakiihim zaka ay walaa yuطahiruhum min alaahaam walmacaasi ila dad badan oo gefay baa laga yaabaa in naar laga joojiyo oo loo shafaaco qaado amba si kaleba ilahay subxana wa tacala naartu ka badbaadiyo oo u cafiyo oo u asturo laakiin kuwaasi iyagu ma mutaysanayaan nadiif dembigana ka nadiifin waxay intaa u dheer walahum أليم aliim aliim waa faciil bimacnaa mufcil oo noqonaya mu'lim cadaabun aliimun ay cadaabun mu'limun cadaab guuba weeyaan markaa rajul ayuunba rasulku sheegay alay sla slam dumarkiina waa kuula mid qof fadlu mayn fadliga waa maxay waa biyo intiisa ay aw fadala can xaajatihi baahidiisii daruuriga ahayd bay siyaado ka yihin bilfalaati waa dhul bahgooye oo saxara oo cidla ah oo biyo aanu qofku ka helaynin qofkan lg qofkan musaafirka ahi wax alla wuxuu afka u cabo ma hayo meeshu meel biyo ka dhowyiin maaha waa meel magaalo ka dhowdeyn maaha waa dhulka ah ninkana meeshaa cidlada ah biyahay biyahay dheeraadabuu haystaa maxaa ku baxay haye hadduu waxay isaga uun ku filan hayo dee iihaar inuu sameeyo yidhaahdo war waynu wada kabana iyo anigu aan iska haddan doona san doonahayno waa iska cab iyo wax lamida mooyaane laakin waajib kuma aha inuu biyaha bixiyo lakin tan waxa laga qaatay inuu waajib tahay biyaha inuu bixiyo hadda biyaha isagaa iska lahaa marka hore lakin maxaa ku waajiba ah? qof buu badbaadinaya naftiisi soo maha inuu qofkaana ku badbaadiyo las alfalatna marka waxa weyaan waa dhul gafri ah ymnacu ibnu sabiil waa saxaaraha libiyo kale iminka ay de dad badani ku madheen oo kale wa rajulu baayaca rajulan bisilcatin baayaca ereyga baycadu dee ahdiga iyo balanka wuu noqonayaa iminka lakin halkan o kale wuxuu ku jiri karaa wuu ka iibiyey amba wuu kula heshiiyey labadaba kii la hah was wakti ah marka wakti kasto iyadoo dembi weyn tahay haddana casarka xilligaasi waa xilli ka sii dembi weyn oo dee maalintii soo gebagabo tahay oo sida maalintu ay usoo dhamaatay ee imika aakhirkeedii umarayso ayaa iska dhici karta in qofkana inay eh, noqotaba xilligii ugu dambeysay xilligaas si laftiisa dabeedna dhaar buu ku dhaartay dhaarta uu ku dhaartay ayuu de ku rumaystay qofkii kale ililaahi buu ku dhaartay ya sidaasaa uu ku qaatayna midna wuxuu yihi waxaynu u tusaaleyn karnaa qofba bacadlahaa tagtay oo khamiis wanaagsan ayaad aragtay markaasaa ti warniyo khamiiska iga iibiyo waa iihe waa intee waa intaa warniyo waa qaaliya intaa iga sii way ku badan tahay hadda dadkan waxiibiye ganacsatada anoocay doona maha noqdaan dhaarto wuxuu odhanayaa wallaahi billaahi inaanay xataa qiimihii layga siiyey aanay hayn <laughs> tii layga ba raasamaalkii xataa ma haynta sheegeysa waay war waay maxaad hadda kugu daraayo intaasoo iska qaata beenna uu sheegaya waxyaalaha caddaynaya dad badan inay been sheegayaan dee bal waayo magaaladan kula soo eegay haddaad tirahdo iskaga tagto muxuu ku odhanayaa kaale kaale annagaa khasaaraha iska qaadane oo inta meeshool <laughs> oo iska qaado way bal iska qaado marka waxay ku cadaatay inuu been sheegayo inuu been sheegay ayaa meesha ka soo baxday markaa la akadaha bikada wakada fasaqahu huwa calaa qayri dalik warajulu baayaca imaama laa yubaacihu ila lidunya kana imaam buu la heshinaya imaamkii waa qofkii dadka hogaaminaya madaxweynaha laa yubaayichu ila lidunya addunyaba wax kale kama dooniy hadduu adiyo fain acdaahu hadduu siiyo minha addunyadii wafa ay wafa lahu lcaada soo maha ballankii wuu wafinaya u adeecaya amba wiiiba kusiiba yeli wain lam yucdi haddaanu siin minha min addunya lam yafi ma oofinayo dee xaraf cilihii baa goane taasina maanta waaba muushde aada bay u ya wax allo waxaa siyaasiyiinta iyo madaxweynaha iyo wax lamida marka hore markay banaanka joogaan waxay ku heshiina adiga wasiirbaan ku siinaya way wasiirbaan siinaysa soo maha amba xil baan kuu dhiibaya marka ninkii ay taa ku heshiiya baa meeshii qabsanaya dee hadduu doono maslaxaddii isaga laftiisu markuu saa u eego wuxuu arkaya ninkan inaanu hawsha ka soo bixi karin amba cid kale ayuu dhiibaya ninkii marka hore ka dhigayey haye dahab ninkaa muxuu ka dhigayaa dabeetan asago imika yidhahda waslad xaaraana <laughs> ayuu kasoo qaadaya marka dambe hor soo digiisala caynkaa geeliyo intiisunbuu ka waayoon hadda shalay cir ku soo ma maantana halka hoos isu geynaya wax kale maahe adduunyadii buu ka waaya addunyadu marka wa macno balaaran buu ka doonayey maal buu ka doonayey cid kale oo dantiisa reerkiisa ama waxaa dawa saas wey tanna masaladuna waa cibaado qofka kuu talinaya mar haddaanu gaal ahayn amba ma ku siiye wax amba yuu ku siinin haye ya ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuula ulil amri minkum maslaxadii iyo diintiiba dee ku jirta oo shareecadu ay ka egta xaggaas ay ka egta halkaa markaa waxaa laga qaadanayaa qofku arrimihiisu deyna lilaahi ahada lakin xadiisku waxay maslada waxa weeyaan dhexe oo dhaartaa uu dhaartay ayaa baabkan uu ku saabsanyay khatarta ay leedahay dhaarta qofku dhaaranayo ee xoolaha dadka ku qaadanayo wacan jaabir radi allahu canhu ana rajuleyni laba fi naaqatin اktasama isku qabsaday fii naaqati hal bay isku qabsadeen faqaala wuxu uhi kulu waaxid mid kastoo minhuma labadoodi ka mid ihi nutijat cindii agtayday ku dhashay wa aqaamaa bayinatan mid walibana caddayn buu keensaday wa aqaama way keeneen labadoodiba bayinatan caddayn faqadaa biha rasuulu llahi salى اllahu alay sl rasuulku wuxuu uxukumay liman hiya fii yadihi ciddii ay gacantiisa ku jirtay xadiiskana wuxuu tilmaamayaa xadiis oru lamid yahay wuxuu soo kordhiyo caddaynta hore ee muddaciga rasuulka kuma qancin weeyaan amba waxaa markaa caddayntaa meesha ka saartay labadii caddaymood baa isla dhacay labadii bayno ayaa isgoostay markaa noqonaysa hadduu kana labo markhaati keeno kana labo markhaati keeno oo intuba lagu kalsoon yahay oo ay labada markhaati is way isgoosanayaan markhaatiyadii waxa leeyay labada isku tur yaa gacanta ku haya hebel hebelow ku dhaara adigu imika la markaa xadiisku dhaarma sheegine caddayntii wuu kala rajaxay rasuulku alayh salatu slam sida muuqata oo muxuu ku rajaxay kii gacanta ku hayay gacan ku hayntii iyo caddayntii uu isku laday markaa taasaa xaggaasaa xoog badatay ana rajulan iktasama fi naaqatin hal bay isku qabsadeen faqaala kul waxid minhuma wuxu uhi natijatu way ku dhashay cindii agtayda wa aqaama bayinatan caddaynna way keensadeen faqadaa biha rasuulu llahi sala allahu alay sl liman hiya fii yadihi ciddii gacanta ay ugu jirtay ayuu rasuulku xukumay maadaama caddayntii kana caddaynhayo kana caddaynahayo wax ka siyaadsan baa markaa la-ahay markaa waxyaalahan oo kale qofka xaakimkaaba inta badan dee xadiiskan oo kale uu ictimaadayaa laakiin waxyaalo badan buu egeegaya de qofkii xaakimka ee xukumayay wa can ibni cumar radi allahu sl nebigu radd اlyamiina dhaartii wuxuu ku celiyey calىa طaalib اlxaqi kii xaqa doonayey rawaahumaa labadan xadiis ba waxaa wariyey adaar qudniyu xadiiskii hore iyo kanba wafii isnaadihima dacfun sanadkoodana dacfi baa ku jira labada xadiisba macnahay sheegayaan gaar ahaan xadiiskan dambe macnihiisu waa sax oo ah haddii qofkii dhaarta lagu lahaa haddii kii caddaynta horta keensanaya cadeyntii uu waayo maxaa loo gudbay dhaar baa loo gudbayay soo maaha marka idaa nakala almudaca calayhi can اlyamiin ayay culimadu ka cabiraan haduu ka joogsado u dheero dhaaran maayo dhaaraa lagu yihi ninkii hebel hebel caddayn buu keensa waayo adigu dhaaro wuxu hi waa nin oo dhaaran maayo gada dhaartu way culus tahay uu ka joogsado waayo dhaartu waxa ma yeeleyso hubo wixiisii inay tahay waa arrin sax oo dhaartu wax alla waxay yeeleysaa ma jirto adduunyadiina waxbay u taraysa oo kan dee dhaqaale wixiisi ku helaya dee inta kalena kuma dambaabin ila waa wax xaqa buu ku kala saaraya laakiin joogsiga uu ka joogsaday baa shaki ku jira soo saa maaha marka kii kalea lagu celinaya dhaarta almuddaca almuddaci kii wax sheeganayay ayaa la odhanayaa dhaaro markaa saasaa dhaarta lagu siinaya ana nabiya sal l sl radda u celiya alyamiin calى aalib اlxaqi kii xaq doonayey an caaisha aalib اlxaqi ay calى lmudaci weyan marka waxay ka cabiraan ba yidhahda culimadu alkhaarij wاdaakil alkhaarij wاdaakil khaarijku waa almudaci kii wax sheeganayay daakilkuna almudaca caleyh kii loo sheeganayay an caaisha radi allahu canha qaalat waxay tii dakla calaya nabiyu sala اlahu alay sl nabigu uu ii soo galay daata yowmin maalin maalmaha ka mid a masruuran isagoo faraxsan tabruqu ay tudiicu ay iftiimayso ay werwurayso casaariiru laymanka wejigiisu ay iftiimayaan faqaala wuxuu uhi alam tarey miyaanad ogeyn ilaa mujazis almudlijiyi mujazis almudlijiyi ninkaasi reer mudliji miyaanad ogeyn nadara wuxuu eegay aanifan goor dhaweyd wuxuu eegay ilaa zayd bin xarita zayd bin xarisa ayuu eegay iyo usaama bin zayd oo faqaala wuxuu yihi haadihi aqdaamun haadihi tani aqdaamun waa lugo bacduhaa barkeed min bacdi marka kale ay ka ahaatay waa lugo isdhalay weeyaan lugahaas lugaha qaar midbo mid kale dhashay weeye mutafan caleyh xadiiskani masle aada u muhiim u isna ka hadlayaayo bayinada iyo caddaynta ku saabsan oo waktigeennana waxaa d n a-ga loo idhaahdo d n a-da la idhaahdo lagu fasiri karo usaama bn zayd iyo zayd bn xarisa radi allahu canhuma laba saxaabi weeyaan oo rasuulka aad u jeclaa dee zayd bn xarisa waynu garanaa rasulka ala sala sl zayd bn maxamed baab lagu yeeri jiray zayd carab buu ahaa nin caraban quraysh tahay buu ahaa laakiin hooyadiiba reerkoodii intay ula tagtay o siyaaratay amba ay halkaa gaadhay ayaa la weeraray markaasunbaa dee dumarka iyo carruurtana addoomaa laga dhigan jiray raggana waa la jiray berigaa hore sidaasuu inankii yaraa ee carabka ahaa en addoonka aha ina xorta ahaa addoon ku noqday oo kolba sidii loo iibinayay bu aakhirkii wuxuu soo gaadhay magaalada maka dabeetana rasuulka alay slat slaam ayay khadiijuu hadiyeysay waxa soo ogaaday aabbihii iyo adeerkiiyabaa soo ogaaday inuu inankoodii oo addooni magaaladaba ka jooga waa intaanu rasuulku nabi noqon alayh isalaatu wasalaam markaa u yimid ayay u yimaadeen wuxuu rasuulku uri waan idin doorsiinayaaye hadduu idinka idin doortana kaqad dee waa yahay bay dhahde ismay lahayn markaa ismay waxaa dhici doonta dee addoonnimo inuu doorto may filan waa si wanagsan ba idhahda wuxuu yidhi anuu ninkaasaan iskala joogayaayo addoonkaygaasaan iska hanay markaa rasuulka alay sala slam quraysh buu ugeeyey wuxuu ku uhi ogaada inankaasi waa inankaygii waa zayd bin maxaa la dhahay markaa zayd bin moxamed waa kii ilahay mar dambe quraan soo dejiyey udcuhum liaabaaihim markaas sayd bin xarsid bay ku celishay wuxuu guuriyey rasuulku alayh slat slaam uma ayman oo imraa xabashiya gabadh madow ahayd marka usaama midabkiisii zayd nin caraba buu ahaa usaamana madow buu noqday maarin buu noqday dee aabihii ka duwan dabeetna mushrikiintu markay dee maadaama muslimiin ay yihiin dacayad bay u sameynayeen waxay muu dhalin isagu isagu he muu dhalin baa dacaayadaasaa kadibna ninkan mujasas la hahdaa waa qaa'if buu ahaa qaa'ifka waxaa la hahdaa bay waa qofka dadku nasabkooda iyo siay isku raacaan iyabu garanaya wejiga qofka marka saa garto laba qof bu odhanay war ni labadaasi way saas waas dad baa de xariifinku ah wejigoodiiyo qarsoonba way hurdeen waxyaala cajiibka waxaa kamid ah marka waa sudfay hayd looma yeedhin oo loodhan kaalay lama odhanin nin oo isgarab hurda ee isdhalay oo madaxooduna qarsoon yahay oo lugahoo keliya ay muuqdaan oo lagu cadcadiyo lagu markaa maariin iyo meeshii ay kasoo muuqdaan ayuuna lugahana way isdhalay rasuulku markaa aad buu farxay alayh salatu salaam asxaabti waa rasulku markuu farxana wejigiisaanu ka garan jirno asaariirta maxaa la hadaa waa meelaha wejiga marna soo laalaabmaysa marna kala baxaysa ayaa asaariir la dhaha dabeedna rasulka ala sala slam farxaddii wejigiisa ka muuqatay caaisho markaa u miyaanad ogeyn buuhi ninkaasi halkaa waxaa laga qaatay in lagu waayo u jeclaa rasulka ala sala slam tuhmada iyo beenta aan jirini dee dadka dhexdooda inay ka baxdo ninkana meesha uu ka saaray waxay dhaqan ulahaayeen ba ahayd carabtao dham ay ku camalfali jireen iminka markaa arrintaas saxantaas way hadhaweyi halkaa waxaa laga qaadanayaa hadii ubad la ysku qabsado in d n a-ga la ictimaadi karo iyadoo dee shuruud iyo wax badan loo eegayo amba la ictimaadi karo qaa'ifka qofka dadku siay u iskugu eegyihiin iyo waxaa in la ictimaadiyo wacan caisha radi allahu canha qaalat waxay tadakala caleyh nabiyu sal l sl nabiga soo galay daati yom maalin maalmaha kamida ah masruur isagoo faraxsan tabruqu oo ay imanka wejigiisu maxaad af somaali